alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina waalmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati nisa baynu ku soo jirray waxaynu joognay aayadda siddeed iyo afartanaad ee min suurati annisaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik billahi faqad iftaraa isman cadiima qolyaha muctasiladu aayaddan waxay ku xambaareen si aynay madhabkoodi iyo caqiidadooda uga hor iman in looga jeedo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa intaa dambe waxay yidhaahdeen waa kii toobad keenaa loo jeedaa inta horena waxaa looga jeedaa kii aan toobad keenin taasina waa taxakum waayo labadii jumlo ee aayadda ku wada jiray ee isku xigay ayaa midba ay macna ku xambaareen oo mid ay u dhigeen qayd aan ku oolin aayadda daliil kalena aynay u hayn bal adilada kale ay tilmaamayso oo ay caddaynayso siday qadarayaan khilaafkeeda ay caddaynayso yacni labadaba kamay wada dhigin in laga tilmaamayo kii toobad keenay oo waayo muslimiintu waxay ku kulansan yihiin gaalku inuu islaami karo islaamnimadiisuna ansaxayso taasi waa ijmaac yacni muslimiintoo dhammi ay ku kulansan yihiin ijmaac qatci ah nusuusta kitaabkiiyo sunnaduna ay kulminayso ahlu sunnahoodiiyo ahlu bidacoodu toonna aynay ku kala taganayn gaalku inuu islaami karo gaalnimadii ka toobad keeni karo towbaddaana laga aqbalaayo hadduu toobad keenoo soo islaamo sidaas aawadeed taas sideeday u sii daayeenoo waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa kii aan toobad keenin way saxantay intaas inta dambe wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa haddii sidaa lagu xambaaro la yidhahdo kaan toobad keenin baa looga jeedaa caqiidadii muctasilada yacni khaldanayd bay ka hor imanaysaa oo muctasila maxay qabaan muctasila waxay qabaan qof kasta oo dembi weyn oo kabiira ah ku dhintaa oo aan ka toobad keenini ilaahay marnaba uma dembi dhaafayo mar haddaanu ka toobad keenina ku dhintay ee marnaba ilaahay uma dembi dhaafayo naartuu qatcan gelayaa ayay qabaan weliba waxay qabaan naartana waa ku waaraya abad alaabaad lagama soo bixinayo naarta laa bishafaaca walaa biraxmati arxam araaximiin lagama soo saarayay muctasilay yidhaahdeen waa arrin qaldane taasina waxay ka hor imanaysaa adilada sharcigaa bay ka hor imanaysaa ee faraha badan leh waayo dee waxaa soo aroortay axaadiis nebi oo mutawaatira oo fara badan oo tawaaturtay oo saxiixaynkiiyo kayrkoodba ku timi saxaabo fara badanna soo wariyeen oo sheegaya inay shafaaco dad lagaga soo saarayaan naarta ay jiraan oo laga soo bixinayo aayaadka qur'aankana waa laga deliishaday macnaha axaadiista nebiguna waaba tasriixiso iyadoo aan weliba aaxaad ahayn ee mutawaatira oo fara badan bay ku soo aroortay oo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in dad ahlul kabaa'iru naarta laga soo bixin doona ay jiraan oo qaarkood laga soo saarayo shafaacada mu'miniinta laga soo saarayo oo qaarkood laga soo saarayo raxmatu arxam araaximiin xataa qaar aan wax camalaba samayn in laga soo bixin doono yacni marka axaadiistu saasay tilmaantay marka laga soo saarana inay waxa weeye marka dambe jannada ku dambayn doonaan qur-aankuna waa tilmaamayaayo yacnii aayaadka shafaacada sheegayaa cumuumaadkooday soo gelayaan oo cumuumkaasay ka mid yihiin aayaddanna wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa qadarkan in lagu xambaaro ciddii toobad keentay waa arrin qalada waayo cidda toobad keentay inuu toobadda ilaahay ka aqbalayo mashii'adiisa kuma xidhina wuu itlaaqay waxaana u daliila aayadda zumar qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa yakfiru dunuuba jamiican liman yashaau lama odhanoo qaydkaa lama raacin waa la itlaaqa mutlaquna itlaaqiisuu ku sugnaanayaa aayaddanna waa la qaydo liman yashaau baa lagu qayday nusuusta kale ku soo aroortay towbad aqbalkana iyadana waa la itlaaqay wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih liman yashaau lama odhan towbadduu ilaahay ka aqbalaa baa la yidhi toobadda ilaahay inuu aqbalo waxa weeye nusuuso badan baa ku yimi labada aayadoo sheegnaa inay ka mid yihiin aayaddanna waxay ku saabsan tahay waa ciddii aan toobad keenin axaadiista nebiguna waa sii caddaynaysaa in sidaa looga jeedo oo xadiiskii cubaad ee salaadda ku saabsanaa wuxuu tilmaamayaa yacnii ruuxii markaa ilaaliyo shanta salaadood ilaahay agtiisa cahdi baa ugu sugnaaday waman lam yuxaafid calayhinna riwaayadka qaarna waxaa ku yimi waman lam ya'ti bihinna falaysa lahu cinda allahi cahdun in shaaa cadabahu wa in shaaa cafa canhu ruuxaan salaadaha ilaalin shanta ah ama aan salaadaha shanta ah lala iman sida riwaayaadka kale ku yimi falaysa lahu cinda allaahi cahdun allah agtiisa wax ballana kuma leh oo ballan loo ballan qaaday in janno la gelinayo oo aan la cadaabayn ilahay agtiisa kuma leh in cadabahu wa in canh hadduu doono ilaahay waa cadaabayaa hadduu doonana waa ka cafinayaa xadiiskaasna imaamu nawowi wuxuu odhanayaa wuxuu ku asaxay biasaaniida saxiixa sanadiyaal saxiixuu ku asaxay buu odhanayaa sida sharxulmuhadabkaba uu ku sheegaayo culamo badanoo kalena waa saxiixiyeen oo albaani iyo ba ay ka mid yihiin axaadiis laftoodu waa ku soo aroortay xadiiskii ku saabsanaa xuduudda wuxuu tilmaamayey hadduu markaa xadka markaa yacni qofka laga oofiyo in waxa weeye markaa yacni xadkaasi kafaare u noqonayo kii marka waxa weye xadka aan laga oofinna yani marka waxa weeye hadduu doonana ilahay waa ku cadaabaya hadduu doonana waa ka cafinaya axaadiista caynkaasina saxiixay kusoo aroortay marka axaadiistaasina weliba waa sii caddaynaysaa marka ruuxa dembiga kabiirada ah ku dhintaa taxta almashii'a ahoo taxta khatari almashii'a khatartii mashii'adu hoos yaallaa in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa canh saasaana la macnaa liman yashaau laakiin ruuxa toobad keenay towba saxiixa towbadiisu inay maqbuulo tahay waa arrin markaysa waxa qaciya weeye mashii'adana laguma xidh iyadoo ficil kastoo ilaahay afcaashiisa ka midi mashii'adiisa uu ku xidhan yahay haddana afcaasha qaarkood ilaahay wuu itlaaqaa qaarna waa qaydaa kuwa la qaydaayo waxaa loo jeedaa yacni sida xadiiskanba caddaynaayo hadduu doonana inuu yeelaayo hadduu doonana aanu yeelin towbaddana markaysagaa si marka waxa weeye mutlaqu u ballanqaaday cid kastaoo toobad keenta allah toobadda inuu ka aqbalayo ballanqaadkay ilaahay ballanqaadayna marnaba baaqan maayo waxaana axaadiisa qaarkood ay tilmaamaysaa man wacadahu allahu wacdan sawaaban fahuwa munjizuhu lahu ku ilaahay wacdi markaa sawaab oo khayra uu ballanqaado waa u fulinayaa waman wacadahu wacdan ciqaaban fahuwa fii bilkhiyaar wacdi ciqaab ah kuu ballanqaadana waa waciidka weeyaane khiyaar buu ilaahay ku sugan yahay waxay la macno tahay in shaa cadabahu wain shaa cafaa canh xadiiskaana sheekh albaani waa saxiixinaya markaa sidaas aawadeed madhabka muctasilada masaladaa ku saabsan oo ay leeyihiin dadka ahlukabaa'irkii naarta waa gelayaan ilaaba ilaa intay galaanna waa ku waarayaanoo lagama soo bixinayo yacni arrinka noocaasa labada qodobba waa qalad weeye in la yidhaahdo cid markaa dembi kabiiraha ku dhimata ilaaba ilaa naarta waa gelaysaa kama baaqanayso dee sax ma aha waxyaalo waciidku ku baaqdaan baa jira waxaa jira masaa'ib mukafiraa jira almumaxisaat alcashara ayaa jira yani waxyaalaha dembiyada markaysagaa yani maydha qofka ka yani dembiyada ka maydhaya ka baabi'inaya ama ka tirtiraya ee tobanka ah towbadiiyo istikfaarka marka lala yimaado ashyaada kale waa ashyaa dembiyadii markaa baajinaya in markaa waciidkii lagu fuliyo waxaa ka mida ah masaa'ib mukafira cuqubaad adduunye oo ku dhaca oo masaa'ib dembiyada ka daadiya ay markaysaga ku yimaadaan waxaa ka mid a xasanaad maaxiya inuu xasanaadkiisu fara badan yihiin oo waxaweeye markaa dembigiisu markaysaga u yaraado oo xasanaadku markaysaga ay ka fara bataan oo ka qaalib noqdaan waxaa ka mid a yacni shafaacatu shaaficiin dadka shafeeco qaadaya shafeeco qaadkooda ka mid a waxaa ka mid a hawlka iyo shadaa'idda markaysaga qiyaamada ayaa ka mid a waxaa ka mid a cadaabulqabriga oo marka ay dhici karto cadaabkii aakhire inuu baajiyo ayaa markaysagaa ka mid a waxaa ka mid a ducada mu'miniintu u ducaynaysa adduunyada ugu ducaynayaan ayaa ka mid a salaatuljanazaha lafteedu duco weeye sidaas aawadeed bay axaadiistu ku soo aroortay qofka markaa yacni boqol qof ay ku tukadaan ama afartan muwaxidiin oo ahlu tawxiid oo tawxiidkoodu dhammaystiran yahay ay ku tukadaan oo u duceeyaan in marka waxa weeye ay u shafeeco qaadayaan sidaas iyada ay ku soo aroortay calaa kulli xaal almumaxisaat alcashara ashyaa la yidhaahdo ayaa markaa jirtaa oo markaa waxa weeye yacni markaa waciidadu markaa laftoodu ay markaa ku baaqdaan waxaa ka mid a ah raxmatu arxam raaximiin arxamu raaximiinka naxariistiisa ayaa ka mid ah. a oo dad cadaab waajibsaday ayuu ilaahay hadduu doono intuu cafiyo cadaabka ka baajiyaa in la yidhaahdo marka waxa weeye cid dembi weyn ku dhimatay oo aan ka toobad keeninna looma dembi dhaafaya ilaaba ilaa naartay gelayaanna waxay ka mid tahay min baabi ta'alli cala allah waa ilaahay oo loogu dhaaranayo markaysagaa la leeyahay yacni markaa sidaa ma yeelayo waxay markaysagaa ta noocaasina waciid weyn baa ku soo arooray waciid aad weyn ayaa ku soo arooro waata axaadiista ay ku soo aroortay in markaa ruuxii sidaa yidhi yacni wallaahi laa yakfiru allahu lifulaan inuu markaa ilaahay camalkiisi buriyey oo naarta uu isagii geliyey kii kalena uu dembi dhaafay axaadiista sidaa ku soo aroorteen xadiiskii muslim iyo xadiiskii abi daawuudba waa markaysagaa sheegayaan oo markaa ninkii yidhi yacni wallahi laa yakfiru llahu lifulaan yacni waxa weeye waa ilaahay ku odhanayo aakhiro yacni ma waxaad ogeyd waxa gacanteeda ku jiraad awoodaysay maxaad sidaa u tidhi yacni waxa weeye isagana qad ghafartu lahu wa axbadtu camalak isagana waa u dembi dhaafay adigana camalkaagii baan buriyey adigana camalkaagii ayaan buriyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey kitaabu tawxiidku baab buu markaysaga u yeelay baabu ta'alli cala allah markaa baab la yidhahdo xadiis kaloo abu daawuud kaabaa jiraa oo nin ummadii hore ka mid oo reer banu israa'iil ahaa ayaa nin saaxiib ay ahaayeen ayuu mar walba wuxuu la kulmi jiray isagoo ninkaasi markaa dembi ku jira markaasuu odhan jiray yani markaa hebelow aqsir war waxaan ka gaabso iska daa ayuu odhan jiray waa ka waanin jiray ninkiibaa markaysaga odhan jiray khallinii wa rabbii waar anigiiyo rabbigay isukaydaa anigiiyo rabbigay isu kaayadaa buu yidhahdaa maalintii dambaa ninkii markaysaga yani xamaasadooday markaasu wallaahi laa yakfir allaahu lak ilaahay baan ku dhaartaye hadda taa wuxuu u leeyahay cadho uu ka cadhoonaayo macaasida iyo dembiyada ninkani ku jiro xamaasku siduu qofka u taraarinayo ya isagu wuxuu isleey waxbaad hagaajinaysaa laakiin isaga camalkiisii fasaadiyey ya markaasaa waxa weeye wuu yihi wallaahi laa yakfir allaahu lak ilaahay kuma dembi dhaafaayo ya markaas waxa weeye yacni ninkii wuxuu noqday markaysagaa mid isagii la cadaabo ninkii kalena ilahay u dembi dhaafo axaadiistaasna waxay caddaynaysaa dad dembiye waaweyn marka la yimi ama ku dhintay in waxaweeye marka ilaahay hadduu doona cafinaayo oo cadaabkii ka badbaadinayo ayaa marka axaadiista laftooduna ay caddaynaysaa oo ay marka waxa tilmaamaysaa marka waxa weeye aayaddan waxay ku saabsan tahay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxay ku saabsan tahay ciddii aan toobad keenin bay ku saabsan tahay labadeeda dacalba qaybta hore in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yacni mid walba waxay ku saabsan tahay waa liman lam yatub waa kaan toobad keenin bay ku saabsan tahay ama aayadda kale ee allah uu yidhi ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa gaalnimo iyo kayrkeedba waa ciddii toobad keentay ee aan ku dhimannin ayaa aayaddaa kalena looga jeedaa allah waxauu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha allah laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shirki sameeyo dhaafi maayo ay ilishraaka ishraaga oo gaalnimadaa dhaafi maayo ahlucilmigu waa isku khilaafaan shirkiga iyo kufriga ma farqa u dhexeeyo mise waa bimacnan bacdu ahlicilmi ama jamaahirta culammaduba waxay yidhaahdaan shirki iyo kufri waa kala caamsan yihiin oo shirki kastaa kufri waa yahay laakiin kufri kastaa shirki maaha marka cumuum iyo khusuus baa u dhexeeya saasaa jamaahiiru ahlicilmi yidhahdaan daa'ifa min ahli cilmi waxay yidhaahdaan shirki iyo kufri waa bimacnan waa isku macne oo shirki kasta waa kufri kufri kastaana waa shirki oo shirkigu waa marka ama ishraagu waa wadaajin weeyaane wadaajintu xaggay kaga jirtaa haddii marka isaga uu la yimaado kufri ama juxuud ah ama dafiraad ah ama wax la mida waxaa la odhanayaa markaa lafteeda wuxuu la yimi yacni marka ishraak waa la yimiyo daacada shaydaanka uu ku adeecay kufriga ayaa marka cibaadatu shaytaan ka dhigan oo marka waxa weeye shirkigu halkaasu kaga jiraa saasay kaga jawaabayaan daa'ifada markaa culammada saa ku tagay waxaa la ysku waafaqsan yahay in waqtiyada qaarkood shirki intay la idlaaqo kufri oo dhan looga jeedo mawdican baana ka mid a oo hadda an yushraka bihi kufrigii markaa cinda aljumhuur aan shirkiga ahayn waxay leeyihiin waa soo gudagelaya hadda waa la midoo macnaha marka waxaa looga jeedaa kufri oo dhan ama waxay leeyihiin markaa nafyulfaariq baa markaysaga lagu haleeshiinayaayoo farqi u dhexeeyaan jirin shirkigii iyo kufrigii labadaa dariiqa mid ahaan bay marayaan qaarba ay maraanba marka mawaadicda qaarkood inta shirka la itlaaqo in kufri looga jeedo ama kufrigu marka waxa uu la mid yaho soo gelaayo ama uu iska raacayo way isla ogol yihiin kollay culammadu culamada qaar waxay leeyihiin ma marka la ysku ladhay mise markaa la kala qaaday mid ahaan la sheegay marka la ysku laday sida aa sheegteen weeyo cumuum iyo khusuus baa udhaxaynaya oo farqa udhaxaynaya laakiin marka mid ahaan la sheego kii kale waa iska soo gudagelaya mawdican oo kalena waxaa laga tilmaamayaa gaalnimo o dhan ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha allah laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi alishraaka bihi ishraagga isaga loo shirki sameeyo dhaafi maayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxaa fiicnayd yadan an lahayn markaysagaa inuu qadaro ayaa fiicnayd oo ishraakan uu yidhaahdo wayakfiru waa dhaafayaa maa duuna dalik ay maa siwa dalik intaa wixii ka soo hadhay waa dhaafayaa oo min adunuubi dembiyaala oo duunka bimacnaa siwaa loo fasiro calaa haada waxay noqonaysaa shirkiga inuu markaa ka tilmaamaayo kufri oo dhan maa duuna dalika haddii la yidhaahdo marka waxaa wixii ka sokeeya ee ka soo hooseeya shirkiga oo dunuuba waa dembiyadan gaalnimo gaadhsiisnayn oo min adunuubi dembiyaala ilaahay waa u dhaafaa liman yashaa uu kuu doono inuu u dhaafo kuu doono ayuu u dhaafaa almakfirata lahu dembidhaafka uu dembidhaafaayo uu doono bian yudkilahu muxuu ku dhaafayaa bian yudkhilahu inuu geliyo aljannata jannada uu geliyo baadwaabaau taswiir bilaa cadaabin cadaab markaa la'aantii xaaluu cadaab ka maran yahay uu geliyo waman shaaa cadabahu nusakhu halkaa waa ku kala duwan yihiin bacdi waxay qorayaan waman yashaa yucadibhu min almu'miniina bidunuubihi uma yudkhilhu aljanna bacdina waxay qorayaan waman shaaa cadabahu waana bimacnan waman shaaa kuu doonana cadabahu ilaahay waa cadaabayaa min almu'miniina oo muuminiinta ka mida kuu doono muminiinta ka mida oo yacni ilaahay waa cadaabaya bidunuubihi dembiyadiisa bisababi dunuubihi dembiyadiisa sababtoodu ku cadaabaya uma yudkhiluhu intaa dabadeed wuxuu gelinaya aljannata jannaduu gelinaya nuskhada jalaalaynka ee markaa uu xaqiijiyey qabaawa waxaa ku sugan waman yashaa yucadibhu min almu'miniina bidunuubihi uma yudkhilhu ljannata wakada xashiyat ljamalkana almuxaqaqa saasaa ku sugan ta kalena waxaan filaya inay saa ku sugan tahay laakiin yani markaa nuskhada saawiya la xaqiijiyey waman yashaa yucadibhu ku kastuu doonana waa cadaabaya allah ku kastoo uu doono oo min almuminiina muminiinta ka midana yucadibhu waa cadaabaya bidunuubihi dembiyadiisu ku cadaabaya uma yudkhilu deedna wuxuu gelinaya aljannata jannada ayuu gelinayaa waman yushrik billaahi ku kastoo allah u shariig yeelo faqad iftara xaqiiqee waa been abuurtay isman demban dembi ayuu been abuurtay dembigaasoo cadiiman yacni weyn ayuu been abuurtay kabiiran dembi weyn ayuu been abuurtay shirkigu wuxuu leeyahay shirki akbar iyo shirki asgar marka shirkul akbarka garanaya inaanu ilaahay dhaafayn cidda ku dhimataan ka toobadkeenin ashirku lasqar qofkii ku dhintaan ka toobadkeenini labada nooc xagu gelayaa ma wuxuu gelayaa noocaan la dhaafaynin mise wuxuu gelayaa nooca hadduu doono ilaahay dhaafaayo ahlucilmigu taa waa ku kala duwan yihiin laba qowl bayna ka leeyihiin ahlucilmiga qaarkoodna laba ra'yiba bay ka yeesheen oo markaysa sida shaykhulislaam ibnu taymiya marna wuxuu geliyey nooca markaysa markaa maa duuna dalika ayuu geliyey oo taxta almashii'a inuu yahay shirkul asqarku ayuu sheegay marna sida kale ayuu maray oo waxa uu yidhi wuxuu soo gelayaa in allaha laa yakfir an yushraka bih ibnu cuthaymiin laftiisu waa ku taraduday oo wuxuu yidhi marka waxa weeye waa muxtamil yani marka an yushraka bihi markii la yidhi ila ishraakan bihi bay noqonaysaa waa nakira fii siyaaqi nafyi e waxa markaa yani nakira fii siyaaqi nafyina cumuum bay faa'iidaysaa masdar marka ayaa laga dhalaalinayaa anta iyo ficilka ka dambeeya anta masdariyada ah iyo ficilka ka dambeeya yani masder baa laga dhalaalinaya masder muawal baa imanaya ishraakan bihi ishraakan waa nakira fii siyaaqi nafyi waa nakira siyaaqu nafyi marka qaacidaduna waxay tahay idaa waqacat inakiratu fi siyaaqi nafyi tufiid alcumuum nakiradu hadday siyaaqu nafyi dhacdo waxay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaysaa marka lafdiga aad buu muxtamil u yahay waa in aad iyo aad la ysaga jiraa shirkul asqarka ayuu yidhi ma jasmin sheikhu nooc taraduda ah, hadalkiisa ka muuqda laakiin uu ilanaayo inuu markaa gudagelayo xagga hore laakiin nusuusaha waciidka haddaad eegto marka la sheego shirkiga oo waciidka markaa laga dhalinayo badiba haaliban waxaa loo isticmaalaa qur-aanka in laga tilmaamaayo mar haddii aan la qaydin yacni ay ku dhacayso in akbarka looga jeedo waman yushrik billahi fakaannamaa khara min alsamaai fataqtafu ayru min yani marka laynoo sheegaayo inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wama'waahu nnaar yacni nusuusaha caynkaasee ku soo arooray waciiddada ee shirki la sheegaayo ama siyaaqu sharti ha dhacaan ama yaynay markaa dhicinbe waxa markaa haaliban loo isticmaalaa in akbarka markaysaa laga tilmaamayo wakhtiga asqarka loo jeeda waa la qaydaa shirkul baa lagu qaydaa sida axaadiista ku soo aroortay yani shirkul asqar in la tilmaamaayo calaa kulli xaal yani waxa weeye waxay u badan yihiin culammadu inuu markaa gudagelayo yani markaa taxta almashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa nooca inuu gelaayo ayay markaa u badan yihiin ha yeeshee culammada odhanaya shirkul ciddii ku dhimata ilaahay kama dhaafayo uma jeedaan inuu abadal abad naarta ku waarayo muraadkoodu maaha aha haddaba maxay uga jeedaan waxay uga jeedaan laabudda min cadaab ilaaba ilaa waa lagu cadaabayaayo lagama cafinaayo sida dunuubta kale ee kabaa'irta qofka ku dhintaa hadduu doono ilaahay uga cafinaayo yacni shukrul asqarka lagama cafinaye ilaaba ilaa waa lagu cadaabayaa oo cadaab baa lagaga soo jarayaa yacni markaa dembigaas laakiin marka dambe marka dembigii laga gooyo mar haddii markaysaga qadar tawxiida ah oo saxiixa uu ku dhintay waa laga soo bixinayaa dabeedna jannadu ku dambaynayaa yacni saas iyadaabay markaa qabaan oo cid odhanaysa shirkulasqar baa naarta abadal aabaad loogu waarayaa oo ahlu sunno ka mida ah ama sunna u abtirsataa ma jiraan allah waxa uu yidhi alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum alam tara ma ogtahay ila aladiina kuwii intii ka ahaatay cilmigaaguma ku dhammaaday oo ru'yada loo fasiro inay tahay cilmiya yuzakuuna ammaanayay anfusahum nafahooda ammaanay oo taskiyeynaayo taskiyada waxaa loo jeedaa ammaantaa laga tilmaamaya bal illaahu yuzakii man yashaa ka soo guurtaas ee ilaahay baa dahiraaya man yashaau kuu doono ayuu ilaahay dahiraya nadiifinaya oo qurulka dembiyada iyo xumaanta uu ka nadiifinayaa walaa yudlamuuna fatiila walaa yudlamuuna la dulmi maayo fatiilan ay qadra fatiilin yacni fatiil in la egna la dulmin maayo oo acmaashoodii lagama nuqsaaminayo yacnii laftimireedka halka yare ay sidaa e, u kala dillaacsan waxaa ku jira in la eg camalkoodii laga nuqsaamin maayo aayadda waxaa laga qaadanayaa inaan marka waxaa la is-ammaanin baa laga qaadanayaa ammaanta la diidaayo nimankii markaa is-ammaanayey ee yuhuudda ana culammadu waxay yidhaahdeen waa lagu radinayey laakiin aayaddu waa caam ammaanta qofku is ammaanayo yacni waxa weeye ma fiicna waa inuu marka iska ilaaliyo ammaanta uu is ammaanayo aayaddan waa diidaysaa alam tara iladiina yuzakuuna anfusahum waa diidaysaa nusuuso kale waa diidayaan falaa tuzakuu anfusakum yacni nafyihiinna ha ammaanina yacni waa nahyi markaysaga laynaga reebaayo oo nafyaheenna inaynu taskiyeenno ammaanno laynoo diidaayo yani marka waxa weeye taasna waa laynaga reebaya waa laynagu diiday yani xaalaad naadira laga istisnoodaa laga reebaa laakiin istisnahaasi qaacidada guud markaysagaa mid ka hor imanaya ma aha yacni marka xaalaadkaasi waa xaalaad eh, istisnaa ah oo maslaxa keensatay maslaxo ayaa markaa keensatay laakiin asalku waa maxay asalku waa manciga markaysaga weeyi ammaanta qofku is-ammaanayaana yacni markuu is-ammaanayo waxyaalo beenaa soo geli kara oo ammaantiisii markaysaga uu is ay dhici karto inuu markaysaga kusii daro waa midda labaadee waxaa soo geli kara riyaa iyo istus iyo ismaqashiin iyo dadka agtooda inuu mansilo iyo sharaf kaga doono ayaa soo geli kara marka waxaweye aafada noocaasina waa ku iman kartaa riyaagii iyo sumcadii ayaa iyaguna ku iman kara oo camalkii ka fasahaadin karaan markaasaa sawaabkiisii ay wax ka yeeli karaan marka ammaanta lays ammaanayo waxay tahay yacni mid markaa waxaweeye laynoo diiday oo yani markaa qofku inuu camalkiisa weliba qariya ay fiican tahay oo aanu markaysaga camalkiisa marka aanu sheegsheegin oo markaysaga uu qariyo saas aawadeed ayay marka ahaan jireen saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam acmaashoodii qaar qariya bay ahaan jireen iyo waxyaalahay marka waxay diinta ugu nusreeyeen iyo waxyaalahay sameeyeen haalibkana waxay ahayd cid kalea ka warrami jirtay yacni marka camallada marka ay qabteen ama marka waxaana ay sameeyeen cid kale ayaa sheegi jirtay haddaba waxaa jiri jirtay wakhtiyada qaarkood marar naadira inay markaysaga markaa camalkooda marka ay sheegayeen oo ay markaysaga wax ka mida markaysaga ay tilmaami jireen ama ay sheegi jireen waxyaalahaas waxaa ka mida cusmaan ibnu cafaan oo kale markii dadkii ahlu fitnaha ee khawaarijta ahaa ay sweerka ka qabteen aynay doonayeen inay dilaan ay u diideen markaysa markaa ceelkii xataa inuu ka cabo isagu u waqfay ay u diideen yacni dhiiggiisana inay ku socdaan ay muuqatay oo ay markaa inay dilayaan uu markaa gartay ayuu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi laa yaxilu damu mir'i muslimin ila biixda alaas qof muslima dhiiggiisu xalaal ma aha saddex arrin mid ahaan inuu la yimaado mooye si kale dhiiggiisu uma bannaana ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu saddexdii sheegay oo waxa weeye annafsu binnafsi yani markaa naftii yani naf markaa kaleoo muslimada ah xaq darro ku disha si bareer ah yacni ayuu sheegay wakada markaysagaa zaanigii muxsanka ahaa ee guurka hore soo maray guurkaana galmo ku sameeyey guur saxiixa dabeedna markaa kadib zinaystay iyo kii wa taariku lidiinihi lmufaariqu ljamaaca kii diinta ka ridoobay ee ka noqday saddexdii arrin buu markaysa markaa uu sheegay isagoo u tilmaamay yacni waxa weeye nafta muslimadda ah iyo kufrun bacda iimaan iyo zinan bacda ixsaan tacbiirka caynkaasa isagoo isagu ka cabiray xadiiska markuu warinaayey kadib buu wuxuu yidhi sidaa nebi muxamed u rumeeyey ma gaaloobin sidaa nebi muxamed u rumeeyey ma gaaloobin wamaa zanaytu fii jaahiliyatin walaa fii islaam weligayna ma sinaysan iska daa intaan muslimka ahaaye xataa markaan gaalka ahaa buu yidhi ma sinaysan buu yidhi xataa jaahiliyadaydii iska daa islaamnimee xataa kuma sinaysan buu yidhi qof muslimoon xaqdarro u dilayna ma jiro maxaa igu dilaysaa yacni arrinka noocaase uu sheegaayo yacni dhibtan dilka ahee ee markaa ay doonayaan dadkan khawaarijtae ahlufitne inay ku sameeyaan ayuu kaga daafacayay oo yacni u tilmaamayo u sheegay yacni saasoo kale u sheegay xaalado kale culammadu waa sheegeen oo waa tilmaameen waxaa ka mida yacni cilmigiisoo kale haddii dadka qaar ay haafil ka yihiin oo uu doonaayo inuu cilmiga uu xambaarsan yahay ay dadku ka faa'iidaystaan inuu u sheego wuxuu yaqaano taa lafteeda saxaabada qaarkood waa u sheegeen cilmigooda waxaa ka mid a ah cabdullaahi bn mascuud markuu yidhi haddaan ogaan lahaa cid kitaabka ilaahay iga aqoon badan oo gaadiidka geela intaan u fuulo aan ku gaadhi karo haddaan ogaan lahaa waan u fuuli lahaa hadda maaragtaa wuxuu uga jeedaa culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu uga jeedaa si ay dadku uga faa'iidaystaan markaa cilmigaasi inuu ku faanayo muraadku ma aha faanku sidiisaba waa mid markaa mamnuuca oo aan markaa la oggolayn qofku markaa inuu faano aan la oggolayn marka xaalaadka laga istisnoonayo laga soo reebayaa yacni qaacidada guud mid waxyeelaya ma aha qaacidada guud mid waxyeelaya yacni waxawe ma aha allah waxau yidhi alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum alam tara ma og ila aladiina kuwii intii ka ahaatay oo cilmigaaba ma ku dhammaaday yusakuuna ammaanayay anfusahum nafahooda ammaanayay wa hum alyahuudu waa yahuudda xaysu qaaluu goortay yidhaahdeen naxnu abnaa'u ullaahi wa axibbaa'uh markay yidhaahdeen annagu waxaanu nahay ubadkii ilaahay wa axibbaa'uhu iyo kuwuu ilaahay jeclaa ayaanu nahay ammaantoodii waxyaalo beenaaba iyagu ku dareen ammaanta marka been lagu daro dee waa ka sii daran tahay laakiin markaan been xataa lagu darin markaa mid mamnuuca asal ahaan weeye falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa yacni sida aayadda kale markaysa marka ay tilmaamayso marka waxa weeye yacni marka marka xataa aan beenta lagu darin yacni waa asal ahaan waa mid marka waxa mamnuuca aafaadka ay xambaarsan tahay daraaddeed ay laysa alamru bitaskiyatihim anfusahum arrinku kuma sugnaa bitaskiyatihim ammaantooda ay ammaanayaan anfusahum nafahooda ay ammaanayaan yani kuma sugna oo ictibaarku ma ma noqonayo is-ammaantooda in wax ku sugnaanayaanoo wanaag ugu sugnaanayo oo qofku wuxuu isku ammaano inuu iska yeelanayo ma aha hadduu yidhahdo taqi baan ahay dee taqi intaa ku noqon maayo hadduu yidhahdo muumin baan ahay sheegashada uu muumin markaa inuu yahay sheegtay muumin ku noqon maayo hmm. bal illaahu yusakii ka soo gurtaasee ilaahay baa tahiraaya yuahiru ahirayo man yashaau kuu doono inuu dahiro biliimaani iimaanka ku dahiraya walaa yudlamuuna lama dulminaayo bimacnaa lama nuqsaaminayo yunqasuuna lama nuqsaaminayo min acmaalihim camalladooda lagama nuqsaaminayo fatiilan ay qadra qashrati nawaati yacni sida uu sheikhu ku fasiray waxa weeyaan xuubka laftimireedka ku wareegsan in la eg oo la qadar ah yacni markaa camalkooda laga nuqsaamin maayo ha yeeshee jumhuuru ahlilcilmi fatiilka kumay fasirin macnaha fatiilka macnaha kuma fasirine macnahan waa macnihii qidmiirka weeyi saddex kelmadood baa jira oo wax ku saabsan laftimireedka yacnii lagu tusaaleeyey yaraanshaha mid waa naqiir midna waa fatiil midna waa qitmiir marka fatiilku waxa weeye laftimireedku halkay sidaa uga kala jeexan tahay ee sidaa u dhereran khaydka yar ee ku jira waxa yar ee ay qaaddo ee bimacnaa timir ah ee halkaasi qaadayso qadar la eg lagama nuqsaaminayo naqiirkuna waxa weeye yacni laftimireedka dhabarkeeda waxaa ku taalla dhibic yar baa ku taalla oo godan dhibictaa yaree godan ee laftimireedka dhabarka kaga taallaa gudaheedu waxay qaado in la eg baa naqiirkana looga jeedaa wuu inoo iman doonaayo waynu arki doonnaa naqiirkane yacnii ah, suuradda gudaheedaynu ku arki doonnaa ta saddexaad waxay tahay waa qitmiir qitmiirkuna isaguna wuxuu noqonayaa xuubka laftimireedka ku wareegsan buu noqonayaa waladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir marka qitmiirkaa noqonaya qashrat nawaah noqonaya xuubka yar ee cad ee laftimireedka ku wareegsan noqonaya yacni sidaasaa tafsiirkeedu kale yahay marka halkan eh, yacni markaa sheikhu yacni sida kale ayuu maray oo inuu markaa ku fasiray fatiilka yacni macnihii qitmiirka ku fasiray laakiin jumhuurka culammadu inkastay weji leedahay haddana tafsiirka jamaahiirta culammadu ay mareen sidaa waa ka duwan yahay waana sida marka waxa weeye cabdulaahi ibnu cabbaas iyo jamaacaad taabiciinta laga soo naqliyey in lagu fasiro ee laga tilmaamayo fatiilka yacni laftimireedka halkeedaa kala jeexani waxay qaadayso naadimkii wuxuu yidhi ina alfatiila maltawaa bishiqi min annawaati qaalahu dulxidqi wa nuqdatun fii dahriha naqiiru faqishratun baydaa hiya alqitmiiru labadaa beyd bay ku jamciyeen ina alfatiila maltawaa bishiqi min annawaati qaalahu dulxidqi wa nuqdatun fii dahriha naqiiru faqishratun baydaa hiya alqitmiiru yani hamzadii waxa weeye qasrumamduud baa la sameeye oo hamzadii waa la tuura allah waxau yidhi undur kayfa yaftaruuna cala allaahi alkadib undur eeg mutacajiban xaalaad la yaabayso kayfa yaftaruuna xaalay sidee yihiin bay ku been abuuranayaan cala allaahi allah ay ku been abuuranayaan alkadiba been bidaalika arrinka ay ugu been abuuranayaan waxay sheegayaan wakafaa bihi ay wakafaa biliftiraa'i been abuurka ayaa ugu filan damiirka haadu wuxuu u noqonayaa iftiraagu u noqonaya iftiraaga xaggee lagu sheegay yacnii yaftaruunu dimnigeeda ku jiraa oo yacni masder ku waa fii dimni alficli ila ficilku macnuhu ku tusinayo macnaha masderkaa ka mide wa kafaa bihi ay biliftiraa'i been abuurka ayaa ugu filan isman dembi ugu filan dembigaasoo mubiinan bimacnaa bayinan cad alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti waataaguut alam tara ma ogtayo cilmigaaguma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay uutuu la siiyey nasiiban qayb la siiyey qaybtaasoo min alkitaabi kitaabka ka mida kitaabkii towraadeed yu'minuuna waxaa la siiyey qayb kitaabka ka mida yu'minuuna xaalay rumaynayaan uutuu damiirka waawigee ku jira baa laga xaalaynayaa yu'minuuna xaalay rumaynayaan weji labaadna culamada qaar waa mareenoo inaan xaal la laqbayne istinaaf la maro oo istinaaf marka la marayana maxay noqonaysaa in la yidhi kaannahum in la yidhi maa xaaluhum xaalkoodu muxuu yahay yu'minuuna biljibti waataaguut taasina waa tafsiir labaad waxaa la siiyey qeyb kitaabka ka mida yu'minuuna xaalay rumaynayaan biljibti jibtiga rumaynayaan wataaguut iyo taaguutka rumaynayaan yacni marka la yidhaahdo jibtigu waa sixirka ama la yidhaahdo la yidhaahdo jibtigu waa sixirka taaquudkuna waa shaytaanka ama la yidhaahdo jibtigi iyo taaquudkuba waa laba sanam sida tafsiirkuba maraayo waxaa la siiyey qayb kitaabka ka mida wayaquuluuna walxaal ay odhanayaan waagu waa cadaf wayaquuluuna iyo xaal ay odhanayaan baa la siiyey liladiina kuwii ay ku odhanayaan kafaruu gaaloobay haaulaa'i kuwaasi ahdaa min aladiina aamanuu sabiila ahdaa iyagaa ka hanuunsan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiilan xagga wadahaan yagaa ka hanuunsan oo ka quman ulaa'ika kuwaasi yacni kitaabka la siiye waxaa ku hadlaya gaalada fadilaya iyo mushrikiinta aladiina kuwii weeye lacanahum allaahu allah nacdalay waman yalcan illaahu ku kastoo allah nacdalo falan tajida lahu nasiira uma helaysid cid u gargaarto cadaabka ka mancida u heli maysid am lahum nasiibun min almulki bal alahum ka soo guurtaase ma waxa u sugnaaday amtu waa munqatico amtu markay munqatico tahayna bal iyo hamsatulistifaam wada socotaa ayaa lagu fasiraa sida mufasirkuwa kuugu fasiraayo am lahum ka soo guurtaase ma waxa u sugnaaday nasiibun qayb qaybtaasoo min almulki mulkiga ka mida fa idan markaasba haddii ay qayb mulkiga ka mid a ay lahaan lahaayeen laa yu'tuuna annaasa naqiira yacni may siiyeen dadka naqiiran ay qadra naqiirin naqiirkii waa kan laftimireedka dhabarkiisa yacni markaa dhibicda yar ee ku taalla ee godan waxay qaaddo in la eg yacni markaa dadka marka umay quudheen umay siiyeen am yaxsuduuna annaasa bal a yaxsuduuna ka soo guurtaase ma waxay ka xaasidayaan annaasa dadka calaa maa aataahum allahu min fadlih wuxuu allah siiyey oo galladiisa iyo nicmadiisaa miyay ku xaasidayaan faqad aataynaa xaqiiqee waa siinay aala ibraahiima ibraahim iyo aalkiisa alkitaaba kitaabka ayaanu siinay jinsiga kitaab waalxikmata xikmadna waa siinay wa aataynaahum waa siinay mulkan mulki ayaanu siinay mulkigaasoo cadiiman weyn ayaanu siinay fa minhum man aamana bih fa minhum waxaa ka mid ahaaday iyaga man aamana bihi ama fa minhum dadka waxaa ka mid ahaaday man aamana bihi mid rumeeyey baa ka mid ahaaday wa minhum waxaa ka mid ahaaday man sadda canh mid ka jeestay baa ka mid ahaaday oo markaysagaa beeniyey oo ka gaaloobay wa kafaa bijahannama jahannamo ayaa ku filan saciiran xaalay tahay mid olalaysaa jahannamo ayaa markaa ku filan alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti waataaguut sabab bay lahayd sababtana waxaa soo wariyey ibnu jariir iyo ibnu abi xaatim iyo ibnu xibbaan iyo wahayruhum sababtaas waxay tilmaamaysaa kacbu bnulashraf ninkii la odhan jiray yahuudiga ahaa ayaa maka tegey ninkaasina wuxuu ahaa madaxdii yuhuudda ayuu ka mid ahaa raggii colaadda nebiga calayhi salaatu wasalaam aad ugu hurinayey oo gaalada ku soo tirtirsinayey oo ku soo diraayey oo abaabulaayey oo wakhtiyada qaarkood dacaayadaha samaynaayey oo wakhtiyada qaarkood gabayo tirinaayey uu nebiga ku caayayo ama ku dhaleecaynayo yacni wax badan ayuu samayn jiray caaqibadiisi markii dambe waa tii noqotay qisaan dhex geliyey in markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amro in la dilo oo saxaabada qaarkood uu yidhi yani ninkaasi fa innahu qad aada allaha wa rasuulahu yaa dilayoo khaarijinaya dabeedna markaa maxamed ibnu maslam uu yidhi yaa rasuulallahi maxaad doonaysaa in la dilo haa dabeedna markaa calaa kulli xaal waa tii saxaabadii loo diray ee maxamed ibnu maslama kaxaystay ay markaa dabeedna dileen iyagoo amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo dileen aan u soo noqdo qisada sababnusuulka ah kacbu bnu ashraf baa wuxuu tegey maka ayuu tegey kadibna nimankii quraysheeda gaalada ahaabaa waxay ku yidhaahdeen annagi iyo muxammad kaayagee wanaagsan annagu waxaanu nahay ahlulxajiij ahlu siqaaya ahlu sidaana yacnii xujaajtii nimankii u shaqaynayaanu nahay beytkii ilaahay baanu u helnahay siqaayadii baanu u helnahay xujaajtaanu waraabinnaa kacbadaannu markay furayaasheedii haynaa isaguna waxa weeye waa ninkaa tolkiina ka baxay qaraabadiina gooye markaase antum khayr idinkaa ka wanaagsan buuyi dabeedna aayaddu waa ku soo degtay sabab nusuulka sidaa ku soo arooray duruqda qaarkood mursalnimo ugu soo arooray laakiin duruqda qaar baa mawsuul ah ibnu xibbaanna wuxuu soo wariyey isagoo mawsuul ah wakada ibnu abi xaatim iyo ibnu jariir atabariba waa soo wariyeen ibnu xibaanna waa saxiixiyey yani markaa saaxib alistiicaabna waxay yidhahdeen sanadku waa saxiix sanad saxiixu ku soo arooray asaaniidda kale waxa weye waa daciifa qaarkoodna waa mursala qaarkoodna waa mursal saxiixulisnaada laakiin ariiqaas waxa weeye waa saxiix waa ariiqa cikrima can ibni cabbaas laga warinaayo cikrima can ibni cabbaas laga warinaayo alistiicaab fii asbaabi nuzuul waxa qoray saliim ibn ciid alhilaali iyo muusa nasri raximah llah labadaa sheekh baa wada qoray waa saddex mujallad oo ka warramaaya asbaab nusuulka qur'aanka takhriijinayana axaadiista asbaab nusuul ku soo aroortay waayo asbaabu nusuulku waxay ka dhigan yihiin axaadiis bay ka dhigan yihiin oo yacni xukmu rafci bay leeyihin tafsiiru saaxibin lahu tacalluqu bisababi rafcu lahu muxaqaqu waa ku odhanaayo saaxibu alcati alanwaar saaxibulmaraaqi kitaabkiisa alcatanwaar alcatulanwaarka waxaa iska leh saaxibulmaraaqi baa leh alfiyada ciraaqi ayuu uluskeed taqriiban ku nadmiyey saddex boqoloo bayd meelahaas marka tafsiir saxaabi oo sababnuzuul tacalluq ku leh xukmu rafci ayaa muxaqaq u ah inuu xukmu rafci leeyahay xadiis marfuucoo kale uu ka dhigan yahay waa xuja marka degtay marka ahlu kitaabkii iyagoo garanaya mushrikiintani khayr inay lahayn ay garanayaan nebi maxamed nebi ilaahay inuu yahay ay garanayaan aladiina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum allah baa sheegay waxay nebiga u garanayaan siday ubadkooda ay dhaleen inamadooday dhaleen u garanayaan ayuu nebigii la ballan qaaday kutubtooda lagu sheegay inuu yahay u garanayeen haddana maca daalik markaasay mushrikiintii fadileen marka arrinkoodii baa la sheegayaa oo laynoogu tilmaamayaa inay tahay yacni markaa iimaan biljibti wataaquut inay ka dhigan tahay waxayna taa ku mutaysteen lacnad bay ku mutaysteen saas aawadee culammadu waxay yidhahdaan tafdiilu lkufaari cala almu'miniin gaalada in laga fadilo mu'miniinta oo la yidhahdo iyagaa diin ahaan ka wanaagsan diin ahaan iyagaa ka wanaagsan la yidhaahdaa waxay noqonaysaa mid aayaddan soo gudagelaysa mid aayaddan soo gudagelaysa noqonaysaa yacni muslimku si kastuu faasiqu yahay si kastoo uu dunuub ula yimaado haddana xagga diin ahaan iyo sawaabka marka la eego iyo aakhiro meeshuu ku dambaynaayo dagaalka isagaa ka wanaagsan xataa haddii lasoo cadaabo naarta ku waari maayo ilaa asalkii islaamnimo ku dhintay ya bidcadiisu haddaynay mar mukafiro ahayn oo gaalnimo aanu ku dhimanin bidcada markaysaga uu la yimi ee uu ku dhintay hadday tahay bidca yacni marka duuna alkufri alakbar wa taxta almashii'a doonista ilaahay ba hoos yaallaa wuxuu soo gudagelayaa maxay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay wuxuu u dhaafaa waxa gaalnimo ka sokeeya ciduu doono inuu u dhaafo ya marka saas aawoodee ahlulbidca aan kufri akbara ku dhicini waxa weeye bidcadaasi ma aha marka qacan miduu ilaaba ilaa naarta gelaye mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa hadduu doona ilahay wuu cafinayaa hadduu doona waa ku cadaabaya haddiise ay dhacdo in lagu cadaabo naarta ku waari maayo ee wuxuu ku dambaynayaa ma'aalka yacni in yar oo tawxiidi hadday u badbaado waa in qalla haba yaraadee yacni waxa weye naarta ku waari maayo ee jannuu ku dambaynaya janna ayuu ku damaynaya waa yahay waxaa kaloo allah inoo sheegayaa nimanka yuhuuddu waxa weeye sifooyin xunxun bay isku darsadeen gees waa bukhli waa bukhalaa waa qaar aad bukhli badan gees waa xasad badan yihiin gees waxay isku ammaanayaan waxyaalo been ah bay isku ammaanayaan markay doonaan bay iska odhanayaan naxnu abnaa ullahi wa axibbaau ya waxay eh, yani aaminsan yihiin inay dadka iyagu u sarreeyaan kitaab ay haystaan waxaa ugu yaalla iyagaa ku qortae eh, yacni arlada ilaahay wuxuu abuuray yacni banu israa'iil aawadeed baa loo abuuray dadka kale arlada ku abuuranna waxaa loo abuuray si ay banu israa'iil ugu shaqeeyaan xoolaha adduunyada yaallana waxaa loo abuuray reer banu israa'iil inay ku intifaacaan tulmuudkay ku taallaa bay yidhahdeen waa kitaabay haystaan ya marka yuhuudi waxay ka tahay dadka kale sida dadka kale xoolaha ka yihiin oo kale oo xooluhu ay uga liitaan dadka kale ayaa dadka kalena yuhuudda uga liitaan bay ku leeyihiin maqaamka dadka kale ay xooluhu ka joogaan baa dadka kalena yuhuud ka joogaa bay ku leeyihiin ya halkaasay isla joogaan marka la yidhaha markaa xooluhu dee waa ka shakli duwan oo nooc kale yihiin maxaa dadka kale dee idinka kama shakli duwanadine waxay ku leeyihiin si aan loo colaadin oo loo dhibaatayn ayaa dadka kale suuradooda loogu ekaysiiyey yacni yuhuudda ilaa hadday nooc kale ahaan lahaayeen oo uga duwanaan lahaayeen dadkao dhan baa wada colaadin lahaa saan aan taasi u dhicin baa dadka kale loo ekaysiiyey bay yidhahdeen <laughs> ya marka yani ciday fadiilo u oggol ma jirto am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih cidday xaasidayaanna nebi maxamed baa ka mida calayhi salaatu wasalaam yacni nebi maxamed maxay u beeniyeen xaasidnimo daraaddeed bay u beeniyeen yacni sidaanuu reer banu israa'iil uga soo bixin ee uu carab uga soo baxay ma carab baanu dabagallaa ma dhici karto carab inaanu dabagallno saasay yidhahdeen markaasuu allah wuxuu sheegayaa fadiilada ciduu doono inuu siiyo faqad aataynaa ala ibraahima alkitaaba walxikma wa aataynaahum mulkan cadiima nebi maxamedna wuxuu ka mid yahay ala ibraahim waayo waa tafirtii nebi ibraahim ya cidduu doonanu ilaahay risaaladda u dhiibaa allaahu aclamu xaysu yajcalu risaalata ilaahay cidi waxba u yeedhin mayso risaaladiisa ciduu doonuu u dhiibayaa rasuulna ka yeelaya dadka la odhan maayo soo doorta idinka ka rasuulka laydinka dhigayo laguma odhanayo cidduu doono allah dooranaya inay dadku diidaan oo yidhaahdaan yacni ciddaa maxaa looga dhigaynaa dee ma laha laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun allah lama weydiiyo wuxuu sameeyey maxaad u samaysay lama yidhaahdo laakiin khalqigaa la weydiiya waxay samaynayaan maxaa u samaynaysaan lima facaltum wa kayfa facaltum laakiin allah lama su'aalaayo ta kale waxyaalo dee hooseeyaaba markaa ilaahay ciduu doono oo maalkiiyo mulkiga ku saabsan ayuu cidduu doono u dhiibaa dadku ayna ictiraadin imka dadka akhniyada uu ilaahay ka dhigayo ee xoolaha badan siinayo miyay dadku yidhahda maxaa hebel loo siiye hebel loo siin waayo maxaa kan faqiir looga yeelay kaa qani looga yeelay lama yidhahdo ahum yaqsimuuna raxmata rabbik raxmada rabbiga ama yagaa qaybinaya oo nubuwada ah naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya waxay ku noolaanayaanoo maalka ah iyo arsaaqdan u qaybinaa waa inay ictiraadin say u hawaysanayaan inay nebinimada qaybiyaan oo yidhahdaan marka kan ha loo dhiibo nebi ha laga dhigo kay ha loo dhiibin allah waxauu yidhi alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab wanazla fii kacb bn ashrafi wa naxwihi min culamaai alyahuud wanazla waxaa ku soo degey jalaaldiin asuyuuti baa odhanaya raximah llah wanazla waxaa ku soo degey fii kacb ibni ashraf ninkii kacb ibni ashraf la odhan jiray wa naxwihi iyo kuwii la midka ahaa oo min culamaai alyahuudi culammadii yahuudda ka mid ahaa qadimuu makkata washaahaduu qatla badrin qadimuu waxay yimaadeen makata maka ayay yimaadeen washaahaduu waxay arkeen qatla badrin dadkii beder lagu laayey ee gaalada ahaa bay arkeen wakhtigay imanayaan waa markay beder dhacday dabadeed wa xaraduu lmushrikiina cala alahdi bihaarihim wa xaraduu waxay ku booriyeen oo ku tirtirsiyeen almushrikiina gaalada cala alakhdi bihaarihim inay qaataan aarkoodii ay qaataanoo raggii laga laayay ay u aaraan sa'rigu waa aarka cidda la dilay marka cid loo dilo baa waxaa la yidhaha sa'ri af soomaaligana aar baa la yidhahdaa waxaraduu waxay booriyeen oo tirtirsiyeen almushrikiina gaalada waxay ku boorriyeen oo ku tirtirsiyeen cala alakhdi bisa'rihim inay aarkoodii qaataan oo raggoodii u aaraan wa muxaarabati nabiyi sala allahu alayh wasalam iyo inay nebiga la diriraan la dagaalamaan saasay ku tirtirsiyeen markaasaa waxaa ku soo degay alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab alam tara ma ogtahay cilmigaaguma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay uutuu la siiyey nasiiban qayb la siiyey qaybtaasoo min alkitaabi kitaabkii towraadeed ka mid a ah. yu'minuuna kaannahu in la yidhi xaalkoodu muxuu yahay yu'minuuna waa rumaynayaan biljibti jibtigay rumaynayaan xaalkoodu waa kaa xaaluhum yu'minuuna biljibti su'aal qadaran laga jawaabaan ama la yidhahdo waxaa la siiyey qeyb kitaabka ka mida la siiyey waxaa la siiyey yu'minuuna xaal ay rumaynayaan biljibti jibtiga rumaynayaan oo sixirka ah wataaquuti iyo taaquutka rumaynayaan oo shaytaanka ah waa tafsiir waana sida laga soo wariyey cumar bnu khaaab wa in jibtiga lagu fasiro sixirka daaquudkana lagu fasiro shaytaanka tafsiir labaad sanamaani liquraysh jibtigiiyo taaquudku waa laba sanam oo quraysh u sugnaaday yacni quraysh ay caabudi jirtay yacni sidaana waa la yidhi calaa kulli xaal macnaha caamkaaba fiican oo marka la yidhahdo waa shaytaanka wax allo wixii shaytaan cibaadada markaysaga yacni la caabudayo ilaahay khayrkii oo dhami shaytaan bay ka soo fushaa sixirkuna wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha yuhuudi aadka ugu sheeganayd bay ka mid ahay marka sixirka iyo in lagu fasiro shaytaanka waa cammimaysaa waxba sanamada la caabudayo dhammaan cidda markaa sanam o dhammi waxay ku caabuday biamri shaytaan shayaanka amarkiisa ya cibaadada sanamka waxaa amrayaa shayaanka amraya wax kastoo xumaanana shayaanka amraya marka suura ahaan haddii la caabudo ilaahay kayrkii cibaadadaasi xaqiiqatan waxay u dhacaysaa un shayaanka in la caabudaayo marka taaquudka min xayu suura iyo min xayu lxaqiiqa min xayu suura waa tacadudaya min xayu xaqiiqana wuxuu ku ururayaa shaytaanka waa sababta ugu fasiray cumar bnu khadaab faman yakfur bitaaguuti wa yu'min billaah inuu taaguutku yahay shaytaanka uu yahay cumar bnu khadaab ugu fasiray ibnu kasiirku tafsiirkiisa markuu aayaddaa joogo wuxuu odhanayaa tafsiirka uu ku fasiray cumar inuu taaguutku shaytaanka yahay qawiyun jiddan aad buu u xoog badan yuu odhanaya sababtu waa maxay yacni taaquud oo dhan waxaa u aabba ah shaytaanka saas aawadeed baa markaysaga gaaladii maxaa lagu ururiyay awliyaa shaytaan shaytaanka awliyadiisii inay yihiin iyo inay shaytaanka caabudayaan nebi ibraahim aabbihii markuu nahiyaayey shirkiga muxuu yidhi laa tacbudi shaytaan yaa abatii laa tacbudi shaytaan shaytaan ha caabudin waayo wax kastoo ilaahay ka soo hadhaad caabudaa waxay ka dhigan tahay inaad shaytaan caabudday yuuminuuna biljibti xaalay jibtiga rumaynayaan wataaquut iyo taaquutka rumaynayaan sanamaani liqurayshin waxaa ka sii fiican in la yidhaahdo yacni markaa asixri waashaytaan sixrigiiyo shayaanka in laga tilmaamayo jibtiguna sixirka yahay taaquutkuna shayaanka yahay wa yaquuluuna iyo xaal ay odhanayaan haddii yu'minuuna aad xaalayso waxaad ku cadaftayna waa inaad xaalaysaa hadday istinaaf ka dhigtana waxay noqonaysaa uun inay waxa weeye markaa iyaduna ay mahalkii ka raacayso ay noqonayso yani maqaam alkhabar inay markaa joogto ama ay awdayso iyaduna wa yaquuluuna iyo xaala ay odhanayaan ayaa kitaabka la siiyey qayb ka mid a liladiina kuwii ay ku odhanayaan kafaruu gaaloobay abi sufyaana wa asxaabihi ay ku odhanayaan xiina qaaluu lahum goortay ku yidhaahdeen anaxnu ahdaa sabiilan ma annaga ayaa hanuunsan xagga wada ahaan wa naxnu wulaat lbeyt wullaat odhan maysid oo laamka shadi maysid yacni waalin wulaa laam kuma shadna sida ka qaadin qudaa raamin rumaah waalin wulaah waalin wulaah saas aawoodee willaat lumuur in la yidhaahdaa waa laxni wulaat lumuur baa la yidhahdaa laamkuwa mukhafaf ma shidna wakada ulaah haalin ulaah ulaatu takfiir lama odhanaayo ulaatu takfiir baa la odhanaya waa haalin ulaah wa naxnu wulaatu lbeyti annagu waxaanu nahay beytka kuwii yani u saaxiibka ahaayee maamulayanu nahay fawaalin waa ka maamulay wy naskhi lxaaja waxaanu waraabinaynaa say u maamulayaan naskhi alxaaja waxaanu waraabinaynaa yacni jinsiga xaajigaan waraabinaynaa xaaji mucayana lagama tilmaamayo waa jinsa alxaaji ayaanu waraabinaynaa waa dadka xujaajtay ku dhacaysa wa naqri dayfa martidaanu sooraynaa yani marti soor u samaynaynaa wa nafuku alcaaniya waxaanu furanaynaa ka la soo qafaashay baanu furanaynaa alcaaniya waxa weeye waa alasiir wa nafcalu waa samaynaynaa waxay sheegeen acmaal ay samaynayaan oo wanaagsan yacnii shirkigii ay la imanayeen iyo cibaadatul awsaanki iyo ashyaadii may sheegin sanamadaanu caabudnaa may odhan laakiin maxay markaa sheegeen waxay sheegeen bacdu alacmaal oo dee wanaagsan baydka ilaahay baanu markaysaa maamullaa xujaajtaanu waraabinaa martidaanu soornaa yacni qaraabooyinkaanu xidhiidhinnaa qofka la qafaashaanu soo furannaayoo markaysagaa soo badbaadinnaa ashyaadaasay sheegeen wixii weynaana waa qariyeen am muxammadun mise muxamed ayaa markaa waxawan yacni hanuunsan xagga wada ahaan ama hanuun badan tafdiil haddaad u laqbaysiyo haddaad aslulwasfi u laqbayso waqad khaalafa diina aabaa'ihi waqad khaalafa xaqiiqee waa khilaafay muxamed diina aabaa'ihi yacnii aabbayaashii iyo waalidadii diintoodii waa khilaafay oo diintii waalidadii waxay ahaayeen cibaadat alawthaan sanamada in la caabudo wa qataca araxim qaraabadiina waa gooyey wa faaraqa alxaram xaramkana waa ka faaruqay nebigu qaraaba ma goyn laakiin waxay ka soo qaadayaan markay iyagu la dagaalameen oo ay ku duuleen inuu iska celiyey oo iska daafacay diin ahaanna ay kula dagaalameen isaguna diin ahaantiisa uu daafacayay oo sidaa kula dirirayay oo kula jihaadayey ayay waxay leeyihiin qaraabadii waa jaray duullaanka ay ku duulayaan maxay qaraabo jar u noqon weydo isagu difaaca markaa uu iska daafacay yowma badrin ila wakhtigan isagu kuma soo duulin iyagaa markan duulay yaa maxaa qaraabagoys ay ku noqotay otoodu qaraabagoys ku noqon weyday nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam dadka ugu qaraaba xidhiidhinta badan buu ahaa wa faaraqa alxaram xaramkana waa ka faaruqay hadda xaramka iyagaa ka saaray waxay go'aansadeen inay dilaan iyagaa ka bixiyo ka saaray haddana tii bay leeyihiin xaramkii waa ka baxayoo waa ka faaruqay maxay markaa yidhaahdeen kuwii yacni culammadii yuhuudda haaulaa'i ay antum idinku ahda min aladiina aamanuu sabiila idinkaa ka hanuunsan ama ka hanuun badan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiilan xagga wadahaan aqwamu ariiqan wadda ahaan idinkaa ka toosan waddadiinna diin ahaan ka toosan saasay ku yidhahdeen ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye baa allah yidhi lacanahum allah allah nacdalay waman yalcan illaahu waman yalcanhu allaahu baa macnuhu u yani marka caa'idkii oo mafcuulu bihigii yalcanu ah yalcan ah waa markaa yani maxduuf marka isagaa yani markaa u noqonayo waman yalcan illaahu ay waman yalcanhu allaahu ku kasto allah u nacdalo falam tajida lahu nasiira maanta waa shartiyan saas aaweed bay u jesmaysay waman yalcanhu allaahu ku kasto allah nacdalaa falam tajida lahu nasiira haada waxaweye mufasirkaa qadaraya ama aayadda waman yalcan illaahu weeye laakiin haada marka la qadaro dee kasradani waxa weeye iltiqaau saakinaynka loo keenaye asal ahaan nuunku waa reebbanaa oo ficilku wuxuu ahaa yani marka majzuum buu ahaa waman yalcan buu ahaa waman yalcan illaahu ay waman yalcanhu allaahu ku allah nacdalaana ku kastoo allah nacdalaana falan tajida lahu nasiira cid u gargaarta heli maysid ay maanican min cadaabihi cid cadaabkiisa u ka mancida heli am lahum nasiibun min almulki bal alahum muxuu ku ishaaraya amtu inay tahay munqaica amtu waxay noqotaa muttasila iyo munqaica markay muttasilo tahay laba shay baa lasbalba dhigay marka macnuhu wuxuu dhacayaa yani marka ayu dalika waaqicun labadaa kee jira baa macnuhu dhacaya laakiin markay munqaico tahay bal iyo hamsatulistifhaam wada socda ayaa macnuhu markaa u dhacaya am lahum bal alahum ka soo guurtaase ma waxaa u sugnaaday nasiibun qayb miyaa u sugnaatay nimanka yuhuudda min almulki mulkiga ka mid a may uma sugnaan baa loo jeeda istifaamku waa macna alinkaar laysa lahum shayun minhu shay mulkiga ka mida iyagu ma laha walow kaana hadduu markaysaga markaa ahaan lahaa mid u sugan wax mulkiga ka midi fa idan markaasba laa yu'tuuna annaasa naqiira yacni dadka may siiyeen naqiiran ay qadra naqiirin laftimireedka dhibicda yare dhabarka kaga taalla intay qaaddo wax la-eg dadka may siiyeen yani yuhuud waa abkhalu nnaas dadka kuwa ugu bakhaylnimada badan ay shay-an taafihan shay liita dadka may siiyeen qadra nuqrati yacnii dhibicda qadarkeeda ah fii dahri nawaati dhabarka laftimireedka dhabarkeeda ku sugan yacani dhibicda yare laftimireedka dhabarka kaga taala waxay qaaddo wax la qadar ah in la eg dadka umay quudheenoo may siiyeen lifarti buklihim yacnii bakhaylnimadoodu siday u talax tagtay ee u fara badatay daraaddeed xadka u dhaaftay am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih bal ayaxsuduuna ka soo gurtaase ma waxay xaasidayaan annaasa dadka miyay xaasidayaan ay nabiya sala allahu alayh culamo badan waxay ku fasireen in laga tilmaamayo annaas in looga jeedo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo macnuhu u dhacaayo yacni cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu inuu caam yahay macnuhuna khusuus u dhacaayo oo sida fadaaishu nebi maxamed ugu badan tahay aawadeed baa waxaa laga soo qaaday kaannahu inuu dadkii oo dhan yahay ya kaannahu inuu dadkii oo dhan yahay walaysa bimustankarin cala allaahi an yajmaca alcaalama fii waaxidi marka nebiga calayhi salaatu wasalaam miyay xaasidayaan sida nebi ibraahim ba ilaahay ugu magacaabay umma ina ibraahiima kaana umma kaannahu nebi maxamed eh, dadkii oo dhan yahay am yaxsuduuna annaasa dadka ma waxay ka xaasidayaan ay nabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ma waxay ka xaasidayaan calaa maa aataahum allahu waxa allah siiyey oo min fadlihi yani fadligiisa iyo galladiisa yani ka mid ahaatay ay min annubuwati nebinimo ah iyo wa kasrati nnisaa dumarka badan ee loo banneeyey ah ee loo xalaaleeyey yatamannawna zawaalahu canhu ay jeclaysanayaan wuxuu fasirayaa xaasidnimada yaxsuduuna macnaheedu waa maxay yatamannawna waxay tamaniyayaan oo jeclaysanayaan zawaalahu yacni fadligaasi inuu ka zuulo canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam fadligaasi inuu yacni markaa ka tago oo aanu fadligaasi ku sugnaan ayay tamaniyayaan oo fadligaa uu waayo wayaquuluuna waxay odhanayaan waa nimanka yuhuudda ahe low kaana nabiyan lashtaqal can innisaa waxay odhanayaan hadduu nebi ahaan lahaa dumarka waa ka mashquuli lahaayoo dee cibaadada iyo ayuu kaga mashquuli lahaa waxaanoo dumara ma guursadeen saasay markaa yani odhanayeen lashtaqala can innisaa ay bilcibaadati waltaaca ya ayuu kaga mashquuli lahaa faqad allah wuxuu uhi faqad aataynaa xaqiiqe waa siinay aala ibraahiima ibraahim aalkiisii waanu siinay ibraahim iyo aalkiisii waa siinay ehelkiisii oo jaddihii yacni awowgii ahaaday waa la jarayaa oo ibraahim baa yacni lagu fasiraya ama lagu bayaaminaya ka muusa sida muuse wa daawuuda yo daawuud wa sulaymaana yo sulaymaan alkitaaba kitaabkaanu siinay waalxikmata xikmadaanu siinay annubuwata nebinimada ayaanu siinay wa aataynaahum waa siinay mulkan mulki ayaanu siinay cadiiman weyn ayaanu siinay fa kaana lidaawuuda tiscun wa tiscuuna imra'a waxaa u sugnaaday nebi daawuud sagaal iyo sagaashan dumar ah ayaa u sugnaaday ma sagaal iyo sagaashan dumara ayuu qabay walisulaymana sulaymaanna waxaa u sugnaaday alfun kun dumara u sugnaaday maa bayna xuratin wa suriya oo u qaybsan maa bayna xuratin mid xor ah iyo wa suriyatin mid addoon ah oo milkulyamiin uu haysto suriya la odhanaya waxaa kala jira sariya iyo suriya sariya oo siinku kor dhigan yahay ra'duna hoos dhigan tahay mukhafafna ay tahay waa ciidanka gaadada ah ama ilaalada ee la diraa la yidhaahdaa sariya saraari baana lagu jamciyaa ra'diisu mashadna siinkeeduna waa kordhigay sariya saraari ama addoonta suriya la yidhahdaa siinkeeda waa la godaa ra'dana waa la shadaa ra'dana waa la shadaa suriya waa addoontii weeye waxaa laga keenay baa leeyahy min asuruur liannahu yusaru biha markuu milikulyamiin ugu tegaayo waa lagu farax geliyaa ama yacni waxaa loo nisbeeyey ila siri sirigaa loo nisbeeyey oo sirigana loo isticmaalo yani markaa galmada loo isticmaalo oo nisbatun calaa hayri alqiyaas ay tahay oo an laa yuxsina sira amhaali waa kay beytka kusoo aroortay nabi sulaymaan wuxuu ku dhaartay la alleylata cala sabciina imra'a wa fii riwaayatin cala tisciina imra'a wa fii riwaayatin cala mi'ati imra'a aw tiscin wa tisciina imra'a ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi sulaymaan caawa waxaan ku dawaafayaa ku wareegayaa isu marayaa toddobaatan dumara riwaayo kalena sagaashan dumara riwaayo kalena boqol dumara ama sagaal iyo sagaashan dumar ah baan isu marayaa oo mid waliba inaan ilaahay dartii u jihaada yacni markaa ay dhali doonto saaxiibkiis baa ku yidhi qaala saaxibuhu qul in shaa allah in sha allah dheh waxay culammadu ku fasireen malagga in laga tilmaamaa waanan filayaa riwaayaadka qaar inay ku soo aroorto malaggii baa ku yidhi waxaad tidhahdaa in shaa allah wuu ilaawo ma odhan dabeed markaa mid ka midii waxba ma dhalin waxaas oo dumara hal mid oo dhicis dhashay mooyaane nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu odhan lahaa in shaa allah intuba way wada uuraysan lahaayeen mid walibana inan bay dhali lahayd oo sidii bay u wada dhici lahayd mid waliba inan ilaahay dartii u jihaada ayay dhali lahayd habeenkaa habeenka caloolgeli lahaa taasi waa inta ku soo aroortay saxiixa culamada agtooda waxaa mashhuura dumarka uu sulaymaan u sugnaaday inay intaa ka badnaayeen si badanna waxay sheegaan culammadu inay kun dumara nebi sulaymaan u sugnaayeen laakiin ay u qaybsanaayeen addoommo dumar addoommo uu haystay oo imaa ah iyo dumar xor ah uu qabay laakiin siday u kala qaybsanaayeen bay isku khilaafeen culammadu bacdi waxay yidhaahdeen saddex boqol oo dumar uu qabay toddoba boqol oo dumaroo addoomma'ana waa haystay oo milkulyamiin ayay iyaguna ahaayeen bacdina cagsigay ka dhigeen calaa kulli xaal cadadka saxiixiyada ku sugan baabade badan boqol dumara ama sagaal iyo sagaashan dumara marka waxa weeye haddii nebinimada ay diidayso yacni dumar badan in la qabo dee nebiyadii reer banu israa'iilba qaar baa qabay dumar badane nebinimadoodana waa ogoshiine maxaa maxamed ugu diidantihiin markaysa markaa dumar markaa yacni in loo banneeyey yacni qadarkaas uu isagu markaa kulmiyey maxaa ugu diidantihiin ka badan baa nebiyada qaarkood ay qabeen faqad aataynaa aala ibraahima alkitaaba walxikmata wa aataynaahum mulkan cadiima yacni waxaana soo gudagelayaa waxyaalaha marka waxaa la siiyey dumarka badan ee loo baneeyey marka saas aawadeed taasi waxay caddaynaysaa xujadii yuhuudda ayay radinaysaa waxayna caddaynaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan lagu dhaleecayn karin dumar badan ayuu markaa qabay inaan lagu dhaleecayn karin marka yuhuuddiina halkii baa xujadooda ku burtay oo ay noqotay wax alle waxay ku jawaabaan inay waayeen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk